alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira maanta ay taariikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo soddonkii hijiriga afar iyo labaatankii bisha shawaal waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala qaybta hore intii aynu ka gaadhno ilaahay inoo yasiro oo ka mida kitaabka cumdatulaxkaam kutubta dowrada lagu dhigaayo waxaa ka mida kitaabkan cumdatulaxkaam axaadiistiisa wax ka mid ah kitaabkanna waa kitaab muhim ah waxaa qoray sheikh weyn oo xaafid ah oo culammadii waaweyneyd ee qarniyada dhexe ka mid a ah. sheikha qoray waxaa la yidhaahdaa cabdulghani ibn cabdilwaaxid almaqdasi waxau ahaa sheekh caalima oo xaafida buu ahaa musannafaad iyo kutub badanna ka tegey cilmiga xadiiskana ku baacdheer kitaabkan cumdatulaxkaam la yidhaahdo waxay ka mid tahay kutubta uu allifay ayay ka mid tahay inkastuu kitaabka xajmigiisu yar yahay haddana nafcigiisu waa fara badan yahay waxaana taa ka arki kartaa cinaayada culammadu ay ku leeyihiin kitaabka wuxuu dhashay shan boqol iyo koob iyo afartankii hijiriga ayuu dhashay waxaanu dhintay lixdii boqol ee hijiriga ayuu dhintay raximahu allahu raxmatan waasica kitaabkiisan cumdatulaxkaam waa kitaab axaadiis ah oo calaa abwaabi alfiqhi ku saabsan cadadka axaadiistu ma badna axaadiista ku suganna waa wada saxiix axaadiis saxiixaynkun ku saabsan bes inuu ku keeno ayuu ku talagalay afar boqol iyo wax weeye axaadiistu tarqiimka qolyaha tabacaadku waa kala duwan yihiin qaarkood waxay ka dhigeen caddadka axaadiista ku sugan afar boqol iyo saddex iyo labaatan xadiis qaarna waxay ka dhigeen afar boqol iyo soddon xadiis qaarna waxay ka dhigeen afar boqol iyo shan iyo afartan xadiis taasi waxay ku dhisantahay calaa xasabi altarqiimaat waayo tarqiimka mar waxaa la isticmaalaa xadiis riwaayada leh in xadiis waaxida laga soo qaado marna waxaa dhacdaa in axaadiis kala duwan laga dhigo axaadiista axkaamta laga qoray way fara badan yihiin kutubo badan baa laga qoray waxaa ka mida ah kitaabka buluuqu almaraam min adillati alaxkaam ou leeyahay xaafid ibnu xajar alcasqalaani waxaa ka mid ah alilmaam biaxaadiisi alaxkaam ou leeyahay ibnu daqiiqin alciid waxaa ka mid a ah kutubta laga qoray muntaqa alakhbaar oo uu leeyahay abulbarakaat majd ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya axmed ibnu cabdilxaliim ibnu cabdisalaam awowgii oo kunyadiisa la odhan jiray abulbarakaat majduddiinna lagu laqabi jiray ayaa allifay muntaqa alakhbaar waxaa ka mid a ah kutubta laga qoray almuxarar fi lxadiis libni cabdilhaadi kutubo badan baa laga allifay baabkaas laakiin kutubaha laga qoray waxaa ugu kooban uguna sixo badan kitaabkan cumdat laxkaam waayo isagu wuxuu ugu talagalay axaadiista saxiixaynka bes inuu ku soo arooriyo sidaas ayuu ugu talagalay weliba qasadkiisu wuxuu ahaa axaadiistay isku waafaqaan keliya inuu keeno shardiga laakiin axaadiista qaar buu ku khilaafayoo bacdi ayna isku waafiqinoo midkood soo wariyey ama bukhaari la gaar noqday ama muslim la gaar noqday ayaa dhacday inuu soo arooriyey laakiin ujeeddadiisu marka hore waxay ahayd sida muqadimadaba aynu ku arki doonno axaadiista isku waafaqeen bukhaariyo muslim bes inuu soo arooriyo ayaa muraadkiisu ahaa laakiin bacdi ayna isku waafaqsanayn bukhaariyo muslim way ku jiraan sidaynu tilmaanay kutubta axaadiista laga qoray ee axaadiisulaxkaam waa kitaabka ugu badan xagga cinaayada culammada cinaayada waxaynu u jeednaa siday culammadu ugu dadaali jireen hadday tahay qaar sharxa hadday tahay qaar xaashiyeeya hadday tahay qaar markaa tacliiqaad u sameeya yacni siyaalo badan ilaa qaarkood ay nadmiyeenba shuruux fara badan oo kala duwan baa la sharxay sharaxyada markaa la sharxay waxaa ka mid ah qaar aad loo balballaadhiyey oo mujalladaad badan lagu sharxay iyo qaar la soo koobay waxaa ugu waasaxsan kutubta sharxaysa kitaabka ibnu mulaqin aliclaam bifawaa'idi cumdati alaxkaam wuxuu ku sharxay ixdaa cashara mujalladan waana matbuuc marka waa sharax waasica waa sharaxa shuruuxda lagu sharxay kitaabka ugu ballaadhan culammada kale sharxday waxaa ka mida alfaakihi taajuddiin alfaakihi almaaliki wuxuu ku sharxay kitaabka la yaha riyaadu alafhaam bisharxi cumdati alaxkaam isaguna waa ciddatu mujalladaat lix mujallad ama shan mujallad lix inay ahayd baan filayaa sittata mujalladaat ayuu ku sharxay ibnu cataar baa ka mida culammada sharaxday ibnu daqiiqin alciid baa ka mid ah culammada sharaxday oo wuxuu leeyahay alixkaam bisharxi cumdati alaxkaam shuruuxo kaloo mutacadidina waa jiraan oo wakhtiyadaa dhexe la sharxay xataa culammada qaarkood xawaashi bay saareen oo sancaani wuxuu leeyahay xaashiye uu sii saarayo sharaxa ibnu daqiiqin alciid culammada mucaasiriinta culamo fara badan oo culammada mucaasiriinta ka mida ayaa sharaxday bassaan baa ka mid ah taysiiru cumdati alaxkaam buu ku sharxay ibnu cuthaymiin baa ka mid ah tanbiihu alanaam bisharxi cumdati alaxkaam ayaa uu ku sharxay waa kitaab mujallad ah oo matbuuc ah oo mu'asasadu taabacday shuruux badanoo sawtiyina waa jiraan waxaanu uga jeednaa istiicaab ugama dan lihin ishaaraat baynu uga jeednaa marka axaadiista axkaamta laga qoray waa kitaabka ugu badan xagga cinaayada culammada iyo ku dadaalkay ku dadaali jireen dalabatulcilmigu kitaabkan aad bay u qaybi jireen culammaduna waa boorrin jireen in la qaybo oo xagga axaadiista haddii wax laga qaybaayo kitaab xadiisoo la qaybo waxaa ugu horreeya alarbacuuna annawawiya arbaciinka ugu horreeya arbaciinka markuu ruuxu qaybo waxa fiican cumdatulaxkaamka inuu qaybo axaadiistiisu ma dhaadheera axaadiistiisu waa wada saxiix axaadiistiisu waa kooban yihiinoo ma badna waa afar boqol iyo qadar xadiis weeye sidaas aawadeed cumdatulaxkaamka in lagu xigsiiyo ayaa habboon waxay dadka qaarkood yidhaahdaan cumdaha iyo buluuqa waxa gudaballaadan buluuqa way jirtaa inuu gudaballaahan yahay laakiin taa macnaheedu ma aha dhammaan axaadiista cumdatulaxkaam ku sugani buluuqa waa ku wada jirtaa ma aha qayb dooraa ka maqan oo aan buluuqa ku sugnayn ka dhammaan axaadiista cumdatulaxkaami inay buluuqa ku wada jirto ma aha laakiin si kale waa uga guda ballaadhan yahay buluuqiyo dee isagu iskuma qaydin bukhaari iyo muslim ama bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqaan ama bukhaari iyo muslim waxa midkood soo saaro bal inuu saxiix yahay axaadiistuu soo aroorinayaa saaxibulbuluuq iskuma laasimin ee wixii uun axkaam loo deliishaday oo axaadiis saxiixatan kaanat aw xasanatan aw daciifa ayuu soo aroorinayaa laakiin hadday daciifo tahay wuxuu caddaynayaa dacfigeeda iyo inay daciifo tahay buu caddaynaya saas yadaa weeye kutubaha qaarkood oo axaadiisul axkaam ah khidmo fiican ma helin sida almuxarar libni cabdilhaadi waa la taabacay waa la taxqiijiyey mucaasiriinta qaarkood waa sharxeen shuruux sawti ah qaarkood way sharxeen inta buluuqa ka baxsan ee muxararka ku timi ayay gaar u sharxeen sida fawsaan oo kale cabdullaahi ibnu saalix alfawsaan oo zawaa'idda muxararka markii buluuqa hore u sharxay oo minxatulcallaam uu ku sharxay sharaxa mufiidka ee naafica cashra mujalladaat waa sharax jira ayuu wuxuu markaas sameeyey muxararku wuxuu dheeraad kala yahay buluuqa oo zawaa'id ah ayuu haddana sharxay laakiin casrigan ka hor wax sharxay kollay ma arag mana maqal alilmaam biaxaadiis alaxkaam libni daqiiqin alciid sheikhii qoray waa sharxay inkastoo sharaxiisii aan la wada haynin oo waxa laga hayaa yar tahay laakiin culamo kaloo sharaxday eh, ma maqal muntaqa alakhbaarka waa la sharxo naylulawtaar baa lagu sharxo shawkaani baa sharxay buluuqulmaraamka waa la sharxo waxaa lagu sharxay albadru tammaam lilmaghribi sancaanina waa soo ikhtisaariyey sharaxaasoo subulsalaamka ayuu ku soo gaabiyey zawaa'idna waa ku daray laakiin asalka sharaxa waxaa iska leh maghribi oo albadru tamaam sharxu buluuqi almaraam ayuu allifay marka ikhtisaar iyo tahdiid ayuu ku sameeyey sancaani oo markaasuu subulusalaamka allifay waxaad arkaysaa cinaayadii culammadu kutubtaa kale axaadiisul axkaamka inaynay ku badnayn kitaabkan waxaa la helaya casharaat min alculamaa oo sharxay ayaa la helayaa waxaa la helayaa shuruux badan oo sawti ah oo ahlucilmiga mucaasiriinta qaarkood ku sharxeen waxaa la helayaa shuruux badanoo matbuuc ah oo kitaabkan lagu sharxaa la helayaa markaa sidaas aawoodeed waa in aad iyo aad loogu dadaalaa ashaykhu alcallaama cabdulkariim alkhideer waxa uu yidhi daalibulcilmigu hadduu qaybo cumdatulaxkaamka oo arbaciinka markii hore uu qaybo marka dambena cumdatulaxkaamka uu qaybo bacda daalika axaadiistii aadaabta wax ku saabsan uu riyaadusaalixiinka ka qaybo qadarka uu baahan yahay intaa ka horna uu qaybo kitaabullah matni mutuunta fiqiga ka midana uu qaybo wuxuu tusaaleeyey zaadka calaa madhabi alxanaabila madaahibta kalena ku oga dhigma ayuunbay ku dhacaysaa kitaab fiqiyo matniyana uu qaybo sidaa zaadkaoo kale ama zaadka mid la maqaamay macnuhu u dhacayaa ruuxaana fahmi la siiyey oo ruux faham le uu yahay inuu fatwoodo iyo inuu qaadi noqdo mid walba munaasib marka kitaabkani waa muhim waa in la ysku dayaa in la qaybo waa in la ysku dayaa ciddii dalabku ka dhab yahay ya waa inay isku dayaan inuu qaybaan dadka qaarkood dee dalabku kama dhab ahaa waxay u jeedaan xoogaa dee markaysagaa inay markaa macluumaad iyo xoogaa ay yaro ogaadaan bay doonayaan laakiin niyadu meel kale ku maqanta oo ku yaro maqaam gaarayaan wax inay u yaro baxaan macluumaad guud u helana waa rabaa laakiin inuu taalibucilmi noqdo oo cilmiga sii wada ma rabee adduunya u hillaacaysa hawuu saaran yahay isagu yee kaa hadda hadalkaygu kuma saabsanaa laakiin ruuxii talabku ka dhab yahay waa inuu ku dadaalaa kitaabkana marka la dhigaayo marba axaadiis kooban oo yar ayaa la akhrinaya hadduu is yidhahdo marba inta la dhigo qayb wuu qaybi karaa dowrada wakhtigeedu waa kooban yahoo kitaabka dee qayb ka mid un baynu dhigaynaa insha allahu tacaala marka dowladu ay dhammaato xifdigii wuu sii wadanayaa ilaa uu ka dhammaystiro kitaabka sidaas yada ayuu samaynayaa marka waa arrin markaa mufiida weeye bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi almaliki aljabbaari alwaaxid alqahaar wa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah rabu alsamaawaati waalardi wamaa baynahuma alcasiizu alghafaar وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار sala allahu calayhi wacalaa aalih wa asxaabihi aladhaari alakhyaar khudbadda kitaabka in yar oo kooban buu khudbad ka dhigay sheikhu ou kitaabka ku bilaabay waa laga yaabaa tabacaadka qaarkood inay idinka dhacday oo khudbaddaa kitaabka aanay idin qorin tabacaadka qaarkood baa suura gala bismi illaahi alraxmaani alraxiim magaca allah baan ku bilaabayaa ama magaca allah baan ku allifayaa oo ku qorayaa kitaabka kaalmaysi aan magaca kaalmaysanayo ayaan ku qorayaa allahaasoo alraxmaani kii naxariista ballaadhan ku sifaysnaa ahaaday almuttasifu bilraxmati alwaasica alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida gaadhsiinayay ahaaday oo la yidhaahdo sifatu raxmaha laga qaadanayo alraxmaan waa sifatu daat sifatu raxmaha laga qaadanayo alraxiimna waa sifatu ficlin oo raxmadu waa daatiyatun biictibaar wa ficliyatun biictibaarin aakhar si marka looga eego waa daatiya waa sifa daatiya sifaadka qaarkood waxay u qaybsamaan sifaadku qaar daatiya maxda ah iyo qaar ficliya maxda ah iyo qaar daatiyatun biictibaar ah wa ficliyatun biictibaarin aakhar alraxma waxay ka mid tahay sifaadka caynkaas ah ee si marka loo eegana daatiye ah si kale marka loo eegana ficliya ah noocaasay ka mid tahay oo sifatu raxma ilaahay daat ahaan buu ugu sifaysnaa uguna sifaysan yahay weligiina ugu sifaysnaanaya iyadoo cid loo naxariistaaba aynay jirin ayuu ilaahay ku sifaysnaa sifatu raxma yarxamu man yashaa cidduu doonana ilaahay waa u naxariistaa maadaama raxmadii lagu xidhay mashii'o waxaad garanaysaa sifatun ficliya inay tahay waayo sifada ficligaahi mashii'a ay ku xidhantahy arraxmaan waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood waa kii si caama u naxariisanayey oo gaal iyo muslimba u wada naxariisanayey alraxiimna waa kii u naxariisanayey mu'miniinta si gaara ugu naxariisanayey marka raxma caama iyo raxma khaasa ayaa markaa xaaladdana lagu fasiray labada isim alraxmaan iyo alraxiim alraxmaan baa ilaahay ku khaas ah qul idcu allaha aw idcu araxmaana ayan maa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa allah barya ama arraxmaan barya oo ya allah dhahaa ama yaa raxmaan dhahaa ayan maa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa ama tafsiirun aakhar qul idcu allaaha allah ku magacaaba aw idcu araxmaana ama araxmaan ku magacaaba oo dacaa bimacnaa sammaa waa jirtaa ayan maa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa isimka ilaahay wuxuu ugu bilaabay sheikhu iqtidaa'an bikitaab illaah waatibaacan lisunnati arasuuli sala allahu aleyh wasalam kudayasho uu kitaabka ilaahay ku dayanayo daraaddeed iyo raacitaan uu rasuulka sala allahu aleyh wasalam raacayo daraaddeed waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam waraaqaha uu qoraayo wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaahi alraxmaani alraxiim ayuu ku bilaabi jiray alxamdu lilaahi almaliki aljabbaar alxamdu mahad jinsiga xamdi lilaahi ilaahay baa la gaar ah ama lilaahi ilaahay buu u sugnaaday almaliki allahaasoo almaliki boqorkii ahaaday aljabbaar ee korreeyey ee wax kabayey jabriga waxaa loo isticmaalaa macaani dhowra mar waxaa loo isticmaalaa jabru kasrin ama jabru daciif cidda taagta daran iyo cidda jabtay kabisteeda jabri waa la yidhahdaa macno labaad jabriga waa loo isticmaalaayo koraynta waa loo isticmaalaa annakhlatu aljabbaara waxay yidhaahdeen culammadu waxaa looga jeedaa waa geedka timirtee aad u baxaya aad iyo aad u dheeraaday alcaaliyatu almurtafica marka aljabbaar alcaali iyo aljabbaar kii wax kabayey iyo aljabbaar ka jabaruudka iyo kibriyaaga u saaxiibka ah saas aawadee alcallaamatu ibnulqayim iyo culamo kaleba waxay yidhahdeen aljabbaar marka la fasiraayo saddexda macno waa loo kulminaya oo saddexdaba waa lagu wada fasiraya alwaaxidi ilaahay kelida ahaa ahaaday oo ilaahay daatadiisa waa keli ilaahay daatadiisu waa keli sifaadkiisa keli buu leeyahoo cid ka shabbahdaa ma jirto afcaashiisa keli buu leeyahoo cid la wadaagtaa ma jirto cibaadada mutaysadka u mutaystayna keli buu leeyahoo cid la wadaagtaa ma jirto marka anwaacdii tawxiidka dhammaanteed waa soo gelayaan alwaaxid inuu ilaahay waxdaaniyada leeyahay oo la keliyahay alqahaar kii dirqinayay cidduu doono inuu dirqiyo u dirqiga badnaa ahaaday wa huwa alqaahiru fawqa cibaadih cidduu doonuu ilaahay dirqiyaa ghalabat mashii'atuhu lmashii'aati kullaha doonistiisu waa ka qaalib noqotay doonitaannadoo dhan bay ka qaalib noqotay siduu isagu doonaa dhacaysa maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun yagaan dadku doonayn inay dhintaan ayuu ilaahay markuu doono inay dhintaan ay dhimanayaan yagaan doonayn inay xanuunsadaan ayuu ilaahay markuu doono inay xanuunsadaan ay xanuunsanayaan wahaakada xagga xanuunka xagga geerida xagga markaa caajiska xagga hurdada xagga gaajada xagga murugada xagga cabsida xagga khajilaadda yacnii cawaaridda dadka ku soo darrinaysa waxay ku dhacaysaa mashii'ada ilaahay isagaan qofki isagii rabin ayaa haddana ilaahay mashii'adiisu ka haalib noqonaysaa markaasaa waxaasi ku dhacaya wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsanahay oo ogsoonahay oo yaqiinsanahay an laa ilaaha ila allah ay annahu sha'niyeh laa ilaaha ila allah mid la caabuda inaanu xaq ahayn allah mooyaane allah oo keliya in la caabudo ayaa xaq ah hayrkii in la caabudaa waa baatil waxdahu laa shariika lah xaaluu allaah ahaaday waxdahu ay munfaridan keligii u ahaaday waa xaala mu'akkidah waana xaala laazima maraannu ilaahay keligii ahayni ma jirin marka waa xaala laazimo mar walba waa waxdahu waana mu'akkido xaaladaasi waxay sii adkaynaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allah oo macno cusub faa'iidayn maysee qasriga iyo xasriga kelimatu tawxiid ay sheegaysay sii adkaynaysaa isbaatka waa tawkiidun lilisbaat laa shariika lahu xaalaanu ilaahay cid la wadaagta ayna jirin iyaduna waa xaal labaad waa xaala mu'akkidah waa tawkiidun lilnafyi waayo kelimatu tawxiid laba qaybood bay ka koobantahoo nafyiyo isbaat bay ka kooban tahay nafyigiina waxaa lagu akiday laa shariika lah isbaatkiina waxaa lagu akiday waxdahu rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahuma alcasiizu alghafaar ay huwa ilaahay rabu asamaawaati waa rabbigii cirarka waalardi waa rabbigii dhulka wamaa baynahumaa cirkiiyo dhulka waxa u dhaxeeya waa kii u rabbiga ahaa alcasiizu waa ilaaha haalibkee gacan sarreeya casiiz waxaa loo jeedaa laa nadiira lahu mid u dhigma ma leh cizada khalabadana waa loo isticmaalaa man caza bazza kii haalib noqdaa isagaa furka qaata wacazanii fi alkhitaab ay wahalabanii cizada quwadana waa loo isticmaalaa alcalaamatu ibnulqayim iyo culamo kaleba waxay leeyihiin saddexda macnaba waa loo kulminayaayo alcasiiz marka la fasiraayo waxaa lo odhanayaa waa ilaahay xoogga lahaa ee haalibka ahaa ee gacan sarreeye ee ku kaa haalib noqonayaa marnaba aanu jirin ee mid la misliyo shabbahaana aanu jirin wa ashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammed cabduhu addoonkii ilaahay ahaaday wa rasuuluhu iyo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam inuu ahaaday waana addoon ilaahay waana rasuul ilaahay maxaa loo kulmiyay labada asheekh maxamed waa ka odhanaya saaxibu kitaabi tawxiid cabdun falaa yucbadu wa rasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yutabac rasuulku waa addoon oo mar hadduu addoon yahay lama caabudayo isagaaba caabid lilaah ah oo ilaahay caabudaya wa rasuulun falaa yukadab waana rasuuloo la beenin maayo ha yeeshee waa la ateecaya waana la raacaya marka waxaa loo sheego labada loo kulmiyey dafcan lilifraati waaltafriid waa riixis la riixayooo la diidaayo in lagu talax tago iyo in laga gaabiyo xaqiisa labadaba la diidaayo labadaba la diidayo almustafaa rasuulkaasoo almustafaa la doortay oo almukhtaaru la doortay almustafaa iyo almukhtaaru waa bimacnan mukhtaar mar waxay noqotaa ismu faacil marna waxay noqotaa ismu mafcuul oo asalkeedu wuxuu noqon karayey mukhtayirun iyo mukhtayarun dabeedna iclaal baa lagu sameeyo xarakadii qablal aakhirku waxay u qarsoontay liliclaal marka ismu faacilkii iyo ismafcuulkii isku siiquu ku imanaya ha yeeshee hadda looma jeedo isagaa wax doortay oo ismu faacil loogama jeedo ee ismafcuul baa looga jeedaayo isagaa la doortaa loo jeedaa oo isagaa la doortay almustafaaba waa sheegaysay almukhtaaru maxaa laga raaciyey jawaabtu waxay tahay sajciga ayuu shiikhu doonayay hadalka markaa inuu isla eegto alqahaar alghafaar almukhtaar alakhyaar sajciga hadalkii isku hooris ku dhammaanayo isku mid ah ayuu markaa rabay sidaasuu almukhtaar u keenay sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi asxaabihi alakhyaar sala allaahu calayhi ilaahay nebiga ha u naxariisto wa calaa aalihi qaraabadiisa korkoodana ha u naxariisto wa asxaabihi asxaabtiisiina ha u naxariisto al athaari daahirka ahaa ee tahaarada u saaxiibka ahaa qurunka iyo kufriga iyo nifaaqa iyo dasaa'ista dunuubta iyo qurunkooda bay nadiif ka ahaayeen waxay ahaayeen qaar daahiroo nadiif ah al akhyaar ee khayrka badnaa marka jumladu waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga khabar bay ka taho dee waa ficil maadi sallaa laakiin waxaa looga jeedaa inshaa baa loo jeedaa ducaa looga jeedaa culammada qaarkood salaadda waxay ku fasiraan in looga jeedo naxariis haddii sidaa lagu fasiro jumhuurkaas sidaa yidhiye muraadkoodu wuxuu yahay waa raxmatun khaasa waa raxmatun maca tacdiim waa raxmad gaaroo tacdiimna weheliyo muraadka looga jeedaa saasay noqonaysa daa'ifa min ahlicilmi waxay yidhaahdeen salliga ilaahay waxaa looga jeedaa ammaanta ilaahay uu ammaano cid oo malaa'igta agtooda ka ammaano sida abulcaaliiba laga soo wariyey oo bukhaari saxiixiisa uu ku soo arooriyey salaatu allaahi hanaa'uhu calayhi cinda almalaa'ika salliga ilaahay waa inuu malaa'igta ka ag ammaano ayaa salliga ilaahay yahay alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa jalaa' alafhaam fi asalaati calaa khayr alanaam waxa uu tilmaamayaa in sanaagaa lagu fasiro ilaahay ammaanayo cid oo malaa'igta agtooda ka ammaanayo tafsiirkaasi inuu yahay arjax waxaanuu sheegoo soo arooriyey shan iyo toban weji oo uu ku arjaxayo ama bacdu faina bacda alikhwaani sa'alani ikhtisaara jumlatin fi axaadiisi alaxkaam intaa dabadeed miyaa fa inna bacda alikhwaani walaalaha qaarkood sa'alanii wuxuu i weydiistay ikhtisaara jumlatin qayb ama jumlo in la soo kooboo la soo ikhtisaariyo fii axaadiis alaxkaam yacnii jumlo in la soo koobo jumladaasoo axaadiistii axkaamta ka mida in la soo koobo la soo ururiyo si mukhtasara loo soo ururiyo ayuu weydiistay mima ittafaqa calayhi aliimaamaan axaadiistaas oo mima ittafaqa ka mid ahaatay ama xaalay axaadiistu ka mid ahaatay axaadiista axkaamtu mima tafaqa calayhi alimaamaan ama jumlada laga sifeeyo jumladaasoo mima tafaqa calayhi alimaamaan saasaana fiican ka mida kuwii ay isku waafaqeen labada imaam axaadiistii ay isku waafaqeen ka mid a abu cabdillaahi maxamed bnu ismaaciil bni ibraahiima albukhaariyu labadii imaam buu fasiray oo wuxuu yidhi waa abuu cabdillaahi waa kunyadiisii maxamed ibnu cabdilaahi ibni ibraahiima albuhaariyu imaam albukhaari wa muslim ibnu lxajaaj ibni muslimin alqushayriyu annaysaabuuriyu imaamka labaadna ee isaga kunyadiisa ma sheegin abulxusayn baa la yidhaahdaa waa muslim ibnu lxajaaj ibni muslimin alqushayriyu annaysaabuuriyu qushayr waa qabiil qabaa'ishii carbeed ka mid a ah. waxaana la yidhaahdaa a'immada axaadiista soo warisay ama ummaatu sitta lixda kitaab ah ee usuusha ahe waaweyn ee ummahaatu sita la yidhaahdo mala waxaaba ajwada in ummaatu sita la yidhaahdo hada laga tuure ay waxay yidhaahdaan culammadu hadduu shaygu xayawaan yahay ummigiisa waxaa lagu jamciyaa ummahaat bilha haddaanu wax nool ahayn ee uu yahayna ummigiisa waxaa lagu jamciyaa ummaat saasaa bacdi culammada luqada ka mida ay sheegeen waxase mashhuura ummahaatu sitta in la yidhahda mashhuuroo caana khilaafa alajwad lixdaa imaam dhammaantood carab ma ahay waa cajam marka laga reebo muslim ibnuxajaaj alqushayri isagu waa carabi shanta kale carab ma ah haddii qabaa'ishii carbeed cid ka mida loo nisbeeyo nisbada loo nisbaynaya waa nisbatu walaa'in laa nisbatu nasab waa nisbe walaa ee nisbo nasab ma aha laakiin muslim ibnu xajaaj isaga waa nisbatu nasab sidaas aawadeed wuxuu ahaa carabi labadaa kitaab kutubta axaadiista laga qoray waa labada kitaab ee ugu sixada badan oo kitaab ka sixa badan ama la sixa ah axaadiista lagama allifin oo haddii la yidhaahdo sawta imaamu shaafici uu yidhi maa taxta adiimi asamaa asaxu min kitaabi maalik imaamu shaafici sawtuu yidhi samada harageeda kama hooseeyo kitaab xadiisa oo ka sixa badan kitaabka maalika muwadda'a ah maxaa lagaga jawaabaya jawaabtu waxay tahay waxaa lagaga jawaabayaa taasi waxay ahayd zamankii shaafici oo wakhtigiisaas kitaabka ugu sixada badani wuxuu ahaa muwadda'a waayo bukhaari iyo muslim way ka dambeeyeen shaafici waa ka dembeeyeen imaamu shaafici waxa uu dhintay laba boqol iyo afartii hijiriga muslim ibnu xajaajna isla sannadaasuu dhashay imaam baa dhintay imaam baa dhashay imaamulbukhaarina markaasuu koob iyo toban jirsanayey oo boqol iyo afar iyo sagaashankii ayuu dhashay bukhaarina markaa uu shaafici dhimanayo dee sabi buu ahaayoo maba qaangaadhin markaa saas aawadeed labadan kitaab mar dambaa la qoray oo wakhtigii shaafici sidaasayna u jirin labadooda kee sixa badan jumhuurka culammada muxaqiqiintii waxay yidhaahdaan waxa sixo badan kitaabka bukhaari baa sixo badan awjuh badan bayna sheegeen oo uu kitaabkaasi ku sixo badan yahay waxaan filayaa kitaabka huda saari oo xaafid ibnu xajar uu leeyahay wuxuu ku caanbaxay hadyu saari waxaase la yidhi wuxuu ku saxan yahay kitaabku sida dabcada muxaqiqadee dambeba ku soo baxayso huda saari in la yidhahdo waayo dabdigii shiikhaa la hayaa uu sidaa ku xarakeeyey ku dabdiyey wuxuu sheegayaa awjuh badan oo uu ku caddaynaayo in kitaabka bukhaari ka sixa badan yahay kitaabka muslim wakhti hore ay ugu dambaysay waxaan filayaa toddoba weji inuu soo aroorin jiray sabcatu awjuh oo mid walba ku caddaynaayo inuu saxiixulbukhaarigu asaxu min kitaabi saxiixi muslim fa ajabtuhu ilaa su'aalihi rajaa'a almanfacati bihi waxaan ajiibay oo aqbalay buuhi su'aashiisii waxaan aqbalay buuhi xaalaan rajaynayo intifaaca lagu intifaacayo aan rajaynayo in laga faa'iidaysto lagu intifaaco kitaabkii haddii lagu intifaacana dadkii akhristay iyo dadkii taalacday iyo dadkii bartay iyo intuba ay ku intifaacaan yagii nafci baa ugu sugan shiikhii soo ururiyey qorayna isagana manfaca ugu sugan oo ajar baa uga socda man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacilih waa cilmi uu ka tegayo dee cilmiga ajarkiisu waa u soconaya ida maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaa sadaqatin jaariyah aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah insaanku hadduu dhinto wuxuu ku caanbaxay idaa maata bnu aadam culamo waaweyn oo badan baa u soo arorisay idaa maata bnu aadam oo nawowi ka mid yahay oo ibnu xajar ka mid yahay oo xufaado badani ka mid yihiin yacnii kutubo badanna ay sidaa uga qorantay laakiin asalka xadiiska ibnu aadam kuma jiro ee ama insaan ama alcabdu labadaa lafdi buu ku yimi waxaa laga yaabaa bacdu ahlicilmi inay u arkeen inay tahay bimacnan inay tahay ibnu aadama iyo alinsaanu laakiin farqa u dhaxayn karo ibnu aadam waa aadam tafyiirtiisa ciddii ahaydee ku abtirsanaysay laakiin ciddii tafyiirtii aadam aan ahayni insaanba ha ahaatee ibnu aadam soo geli mayso hadday aadam tahay iyo hadday xawaa tahayba marka lafdiga xadiiska ku soo arooray baa sawaab ku yahay saddex mooye camalkiisa kale waa go'aya aadamiga ah, ama insaanka ama addoonka camalkiisu waa go'aya saddexaasi waa maxay waa sadaqa jaariya oo waqafa u soconaysa iyo cilmi lagu intifaacay cilmi sharciyaa loo jeedaa iyo ubad wanaagsan oo u soo duceeya wa asalu allaaha an yanfacanaa bihi waman katabahu aw samicahu aw qara'ahu aw xafidahu aw nadara fiih sheikhu waa duceeyey ducadaa inaad wax ka hesho yaa ku dadaal saxaabi ayaa wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa wuxuu igu yidhi buu yidhi ilahay ha ku dembi dhaaf markaasaa saxaabigii hadal lagu celiyoo la yidhi war ma rasuulkii ilaahay baa ilaahay dembidhaaf kaaga baryey saxaabigii baa hadalkii soo celiyoo wuxuu yidhi haa dee aniga iyo marka adigaba ilaahay waa inooga baryey dembidhaaf haddaad muumin tahay adiga qudhaada ilahay dembidhaaf waa kaaga beri faaclam annahu laa ilaaha ila allah waastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat marka haddaad muumin tahay wakhtigaa doontaba noolowo dadkuu ilaahay dembidhaafka uga beriyey baad soo gelaysaa laakiin adigu iimaanka dee haddaad seegto adaa isi seejiyey ducadaa makhfirada lagugu ducaynayo wa as'alu allaha sheikhu wuxuu idhi waxaan ilaahay weydiisanayaa an yanfacanaa bihi inuu inagu anfaco kitaabkan waman katabahu waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa ciddii qortay inuu ku anfaco aw samicahu ama maqlay aw qara'ahu ama akhriyey aw xafidahu ama qaybay oo korka ka qabtay aw nadara fiihi ama daalacday oo eegay intaba ilaahay waxaan uga baryayaa dembidhaaf waagii hore madbacada ma jirine dee kutubta waa la qoran jiray waa la naqlisan jiro ciddii doonaysaa kitaab dee intay ammaanaysatay qoran jirtay wa an yajcalahu khaalisan liwajhi alkariim waxaan kaloo ilaahay ka baryayaa inuu ka yeelo kitaabkan mid u saafiya wejigiisa sharafta leh ikhlaas isaga dartii mid loo qoray inuu ilaahay ka yeelo muujiban lilfawzi ladayhi iyo inuu ka yeelo mid waajibinaya bimacnaa sababaya lilfawzi guusha lagu guulaysanayo ladayhi isaga agtiisa lagu guulaysanayo fii jannaati naciim jannooyinkai nicmada u saaxiibkaha fainahu xasbunaa wa nicma alwakiil fa innahu ilaahay xasbunaa isagaa kaafigeenna ah wa nicma alwakiil ku la tala saarto ayuu u wanaagsanaaday huwa isagu culammadu waa jiri jirtay inay duceeyaan oo markay kutubaha qorayaan in lagu intifaacana ay ku duceeyaan marka faa'iidana ducadaa ku jirto dee qabuulka ducada la aqbalo nafci badan baa ka xasilaya ducada lafteeduna waa cibaado ilaahay baa loogu dhowaanayaa wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum kitaabu tahaara kitaabku wuxuu ka kooban yahay kitaabo badan toddoba iyo toban kitaab ayuu ka kooban yahay waxa ugu horreeya kitaabu tahaara ayaa ugu horreeya kitaabka tahaarada waxaa loo jeedaa najaasadii maydhista layska maydho iyo xadasyadii qaaditaanka layska qaado tahaaradu waxay noqotaa tahaara xisiya iyo tahaara macnawiya tahaarada xisiga ahi waa in najaasada layska maydho waa tahaara xisiya tahaaro xisi ahoo haddana waxa weeye xukmi ana xadasyada in la qaadayo wey tahaarada macnawiga ahina waxay ku saabsan tahay ictiqaadka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan iyo camallada wanaagsan ayay ku saabsan tahay oo shirkigii waa nijaas waa qurun macaasidiiyo dunuubtii waa qurunoo waa nijaas inama almushrikuuna najas wallahu yuxibu almutahhiriin waatay taabiciinta qaarkood ku fasireen altahaaratu bilmaa'i xasanun tahaarada biyaha lagu tahaaro qaataa way fiican tahay inuu abulcaaliye ahaa baan filayaa ha yeeshee waxaa loo jeedaa almutatahhiruuna min addunuub kuwa iska nadiifiyey oo iska taahiriyey dembiyada ayaa looga jeedaa buuri can cumar bni alkhaaabi radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cumar bni alkhataab waa saxaabi saxaabadii nebiga ka mid ah oo saabiqiintii ka mid ah oo alcasharatu almubasharuun biljanna ka mid ah oo axad alkhulafaa'i araashidiin ka mid ah weeye waxau ahaa qurashi waxau ahaa muhaajir alcasharatu almubasharuuna biljanna kulluhum muhaajiruun waxay ka mid tahay adilada caddaynaysaa in muhaajiriintu ka fadli badan yihiin ansaarta waayo tobanka jannada loogu bushaareeyey dhammaantood waa muhaajiriin ruux ansaari kuma jiro bale rasuulkaaba muhaajiriinta ka mid a ah, sala allahu alayh wasalam lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariya haddaan hijradu jiri lahayn ruux ansaaraan noqon lahaa saas aawadee muhaajiriin iyo ansaar marka la sheegaayo muhaajiriin baa la hor sheegaa waayo nusradana waa la wadaagaan ansaarta hijradana waa dheer yihiin marka wa afdalu hadihi alummati bacda nabiyiha wa abi bakrin cumar bnu khadaab waa ummadda axadkii ugu fadliga badnaa marka laga reebo rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo abubakar marka labadaa laga reebo labadaasi way ka fadli badan yihiin inta kale ummadda ummatu muxamed isagaa ugu khayr badan inta kale khayru hadihi alummati bacda nabiyiha abubakrin suma cumaru waatay saxaabada qaarkood yidhaahdeen sida cabdullaahi bnu cumar waxaanu odhan jiray iyadoo nebigu nool yahay khayru haadihi alummati bacda nebiyiha abubakrin summa cumaru ummaddan waxaa ugu khayr badan nebigeeda marka laga yimaado abubakar waxa ku sii xiga cumar fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalama falaa yunkiruh warkaasi intuu nebiga gaadho ayaa nebigu diidi jirin yacni waa taqriirin jiray taqriirka nebiguna waa xujo qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wuxuu idhi waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu ay qaa'ilan xaaluu odhanaya ayaan maqlay jumlada yaquulu waxay noqonaysaa jumla xaaliya samiicana waxay qaadataa hal mafcuul keliya ayay qaadataa bacdi baa yidhi laba mafcuul bay qaadataa yaquulu ha laga dhigo mafcuulka labaad oo haddii daato mafcuulka koowaad loo siiyo jumlada labaad ee macna qowl leh ee qowl tilmaamaysaa waxaa laga dhigayaa mafcuul labaad laakiin sida saxiixi waa sida hore qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam yaquulu ah, xaala kownihi qaa'ilan xaaluu odhanaya ayaan maqlay inama alacmaalu binniyaat ay inama sixatu alacmaali camallada sixadooda iyo asixitaankoodu waxay ku sugnaanaysaa binniyaati niyooyinkoo qudhay ku sugnaanaysa oo ku asaxaysaa wa fii riwaayatin binniyati riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay cala sabiili ifraad oo biniyati niyaday ku ansaxaysa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsi kastaba waxaa u sugnaaday oo qura maa nawaa kuu niyeeyey ay alladii nawaah kuu niyeeya u sugnaaday oo maada la yidhaha waa mawsuulo ama la yidhaahdo maadu waa masderiyo maa nawaa ay niyatuh niyadiisaa u sugnaatay laakiin sida fiican waa in mawsuulo laga dhigo wejiga horaa sii fiican inkastoo culammada qaarkood wejiga labaadna sheegeen faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasuulih faman kaana ku kastay ahaatay hijratuhu hijradiisu ila allaahi wa rasuulih xagga ilaahay iyo xagga rasuulka ay ahaatay ay niyatan wa qasda fa hijratuhu ila allaahi wa rasuulih hijradiisu waxay ahaatay ilallaahi wa rasuulih xagga ilaahay iyo xagga rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ahaatay oo bimacnaa ilaahay baa ka abaalmarinaya ilaahay iyo rasuulkuba way kaga raalli noqonayaan waa ku jeclaanayaan ilaahayna waa ka sawaabinaya oo waa ka ajar siinaya waman kaanat hijratu lidunyaa yusiibuha waman kaana ku kastay ahaatay ama waman kaana kii ay ahaatay maanta waxa bannaan inaad shardiyo tidhaahdo iyo inaad mawsuulo tidhaahdo oo mawaadicda qaarkood baa labaduba ku bannaan yihiin mawaadicda qaarkoodna mid baa u tacayunaysa waman kaana kii ay ahaato hijratu hijradiisu lidunyaa ay liajli dunyaa adduunyo daraaddeed adduunyadaasoo yusiibuha uu haleelayo adduunyada aawadeed kii u hijrooday aw imra'atin ama gabadh daraaddeed hijradiisu kay ahaato liajli imra'a yatasawajuhaa gabadhaasoo uu guursanayo bimacnaa guurkeeda doonaaya fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waxay ahaanaysaa kuu u hijrooday ayay ahaanaysaa bimacnaa wax sawaab iyo wax ajar ah kuma helayo qurbo iyo dhowaanshana xagga ilaahay kagama helaayo xadiiskani waa xadiis weyn waa xadiis cadiim ah culamo badanna waxay ku bilaabi jireen musannafaadkooday ku bilaabi jireen oo xadiiska koowaaday ku bilaabaan buu ahaa sida bukhaariba saxiixiisa ugu bilaabay sida nawowi arbaciinka ugu bilaabay sida saaxibu cumdati alaxkaam uu ugu bilaabay kitaabkiisan cumdatulaxkaam culamo badanoo kaleo ku bilaabayna waa jiraan saas aawadeed bay culamada qaarkood yidhaahdeen waxay jeclaysan jireen culammadii mutaqadimiintii hore marka kitaab la qoraayo in xadiiskan niyada ku saabsan lagu bilaabo waayo anniyatu qabla alcamal niyadu camalka way ka horraysaa maadaamay sidaas tahay in xadiiska niyada sheegaya in la horraysiya fiican culammada qaarkood sabab bay sheegeen oo qisay soo arooriyeen qisadu way jirtaa laakiin xadiiskan inay sabab u tahay culammada qaarkood waxay dhahaan ma sugna waxa dhacday markii saxaabadu u hijroonayeen madiina oo beledul kufri ay ka soo hijroonayeen madiino beledulislaam ana ay u hijroonayeen ayaa ninbaa wuxuu jeclaaday gabadh ayuu jeclaaday gabadhii buu ka soo daba hijrooday qasadka ugu weyna uu socdaana waa inuu gabadhaa guursado markaasaa dabeed sidan lagu yidhi gabadhana waxaa la odhan jiray ummu qays baa la odhan jiray ninka waxaa lagu itlaaqay muhaajiru ummi qays kii ummu qays u hijrooday ayaa lagu itlaaqay nebigu wuxuu inoo sheegayaa sala allahu alayh wasalam camalladu inay niyaduun ku asaxayaan sawaabkiiyo ajarkana in niyada lagu helayo innama alacmaalu bianniyaat bimacnaa sixada camalladu asaxayaan iyo sawaabka camalka wanaagsan ruuxa laga abaalmarinayo laga ajar siinayaa bes wuxuu ku dhacayaa niyada waa haddii niyo ilaahay dartiya aan looga jeedin dee sawaab iyo ajar lagu heli maayo mana asaxayo halkaa waxaa ka imanaysaa camal kastoo cibaado ah in niyadii loo shardinayo sidaas aawadeed kitaabu tahaaruu ku keenay xadiiskana waxaa laga qaadanayaa tahaarada marka la tahaaro qaadanayo oo maydhashadii janaabada laga maydhanayey iyo maydhashadii jumcada loo maydhanayey iyo weysadii la weyse qaadanaya kullu daalika waxaa loo shardinayaa niyo niya loo shardinaya qawl shaada ayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen may waxyaalaha maydhashada iyo ku saabsan weysada iyo haddii xubnihii weysada u maydho ama jidhkao dhan wada maydho isagoo qabowsi unuga jeedaa oo aan niyo tahaaraa uga jeedin weyse ahaan iyo maydh ahaan waa u ansaxaysaa waajibkiina waa ka dhacaya xanafiyada sidaa laga sheegay laakiin jamaahiiru ahlicilmi oo saddexda madhabood ka mid yihiin iyo ahluxadiiskuba waxay ku tageen tahaaradii cibaadada ahayd in niyo loo shartinayo waayo cumuumka xadiiskay u deliishadeen innama alacmaalu binniyaat hadduu is yidhi iska qabowso oo qabowsigaa u maydhay oo dhanna maydhashada gaadhsiiyey inuu janaabo qababa aanu is ogayn ama uu ilowsanaayo oo aanu xasuusnayn oo markuu dhammaystay dabadeed uu xasuustay ama ogaaday in janaaba ku dhacday maydhashada ka hor dee maydhashadii waa dhacday waana ka asaxday xanafiya leeyihin yaa ee niyo rafculxadas ah in loo maydhaa sharti ma aha qawlkaas waa daciif sawaabku wuxuu yahay sida jumhuurku ku tageen oo in niyo loo shardinaya camallada waxaa soo gelaya odhaah iyo ficil iyo ictiqaad mid walba camal kastoo wanaagsan niyada waa loo shardinayaa laakiin niyadii niyo loo sii shardin maayo niyadii waa camal wanaagsan niyo wanaagsan inuu la yimaado loodhan maayo niyadaa wanaagsan ajar ku heli maysid ilaad yadana niyo kale aad kula timaaddo tasalsul baa ka dhalanaya ilaa maa laa nihaaya waa qalad mas'alada niyada markaa waa laga reebayey acmaashii kale oo dhan niyada waa loo shardinaya waxyaalaha maxduuraadkae xaaraanta tegitaanka laga tegayo niyo ma loo shardinaya oo ma la odhanaya qofku haddaanu niyeynin xaaraantii inuu ka tegay ma sugnaa jawaabtu waxay tahay labaa loo kala qaadayaayo dembi baxsadka uu ruuxu ka baxsanayo ka baaqanayo xaaraantaa inuu ku dembaabo baaqashada uu ka baaqanayo niyada loo shardin maayo ee xaaraantaasi haddaynay qalbigiisaba ku soo dhicin ya oo u bes ka dheeraado aanu la iman laakiin niyo niyatulimtisaala aanu uga tegin yacni maa khatarat fii baalih laa lahu walaa calayh dembina looga qori maayo ajarna ku heli maayo laakiin niyo niyatulimtisaala hadduu uga dheeraado ilaahay dartii ah wuxuu noqonayaa ma'juur xaaraanta dheeraanshaha laga dheeraanayo laga tegayo in ajar laga helo niyo waa loo shardiyaa laakiin dembiga in laga badbaado niyo loo shardin maayo saasay culammadu u kala qaada bacdulumuura culammada qaarkood ay yidhaahdaan niyo looma shartiyo waa jiraan hadday tahay isaalatu najaasa hadday tahay adaa'u alamaana hadday tahay hadday tahay marka waxa weeye raddu duyuun hadday tahay kullu daalika iyadoo aanu ruuxu niyeynin oo imtihaal u niyeyn ayay ka ansaxaysaa waayo waa baabu turuuk laakiin ajar ayaanu ka helayn haddaanu niyeyn hadduu doonaayo marka ajar inuu ku helo ilaaba ilaa waa inuu niyadii kula yimaadaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shakhsiga walba waxa u sugnaaday uun oo keliya ah. kii u niyeeyey kii khayr niyeeyey khayrku leeyahay kii shar niyeeyena sharku leeyahay marka waa caam kii u hijrooday ilaahay iyo rasuulkiisuu u hijrooday suu ugu hijroonayaa markuu rasuulku noolaa sala allahu alayh wasallam rasuulku u tegayey oo u gargaarayoo la macnoqonayey oo u nusraynayey beledulkufri intuu ka yimaado ayuu beledulislaamkii u soo hijroonayey rasuulkana u imanayey garab iyo gaashaan u noqonayo hijradiisu waxay noqonaysaa ila allaahi wa rasuulih oo ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku jeclaanaya kaga raalli noqonaya ilaahay baa ka sawaabinaya oo ka ajar siinaya kii hijradiisu adduunyo daraaddeed ay ahaatay ama gabadhuu guursado daraaddeed ay ahaatay waxaa u hijrooday bes buu leeyahay sawaab iyo ajar ilahay agtiisa kaga heli maayo oo gabadha maxaa gaar loogu sheegay lidunyaa yusiibuha miyaynay ku jirin jawaabtu waxay tahay way ku jirtaaye waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay guud lagu cadfaya waayo dadku aad iyo aad bay u jecel yihiin siday dumarka u jecel yihiin baa waxay ka badan tahay siday adduunyada kale u jecel yihiin sidaasaa gaar loogu xusa culammadu waxay yidhaahdaan niyada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qasdulmacbuud iyo qasdulcibaada cibaadada in loo qasdo marba lala imanayo waa nooc waatay fuqahadu aad uga warramaan ee salaadda markaad tukanayso aad niyeynayso inaad salaaddii la imanayso ee xajka niyeynayso ee aad soonka niyeynayso wahaakada qasdulmacbuudna waxa weeye waa ikhlaaskii ilaahay dartii inaad ula imanayso ciddaad ku caabudaysae u qasdaysaa bes inuu inaad ugu dhowaato ay tahay allah oo keliya liajli illaah marka fuqahadu badiba waxay ka warramaan nooca koowaad oo qasdulcibaada ah markaasay yidhahdaan niyada intaasoo shartaa loo shartiya laakiin macnaha qasdulmacbuud ku saabsan cidda baraarujisaa waa yar tahay oo ikhlaaskii ah allaahoo keliya waa in loola qastaa oo shirki ay ka madhan tahay kii weynaa iyo kii yaraa mid walba istusnimo ay ka madhan tahay yacnii shirkiga noociisii yaraa ay ka maran tahay yacni saas yadaa waa inay tahay marka xadiiskani wuxuu inoogu boorrinayaa niyada ayuu inoogu boorrinayaa iyo ikhlaaska ayuu inoogu boorinayaa camalkii aakhirana in adduunye loola yimaado waa laynooga digayaa waxaa jirta hijrada waxaa loo qaybiyaa hijratu baled iyo hijratu sayi'aat xumaanaha dembiyada in laga haajiro laga dheeraado waalrujza fahjur oo qurunka laga haajiro gaalnimada munaafiqnimada shakiga fisqiga macaasida bidaca kullu daalika hijrada laga haajiro hijraa la yidhahdaa waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskii saxiixa ahaa muhaajirka dhammayska tiranee kaamilka ahi waa ka ka haajiree ka dheeraaday wuxuu ilaahay ka reebay waxallo wixii ilaahay ka reebay ka ka haajiray ayaa muhaajir ah hijradiisu dhammaystiranta hijradii kaamilkayd waa tahay hijradaasi waa hijro farducayn ah oo waajibatun calaa kulli axad shakhsi walba inuu xumaanaha ka haajiro ka dheeraadaa faral bay ku taho waajib bay ku tahay oo hijradii waxay u qaybsantaa hijro mar walba waajiba ah iyo hijro wakhtiyada qaar waajibta ama dadka qaar ku waajibta dadka qaarna aan ku waajibin hijrada aynu sheegnay hore waa hijradii farducaynka ahayd mar walbana waajib ahayd fii kulli xaalin fii kulli waqtin cala kulli axad walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu hijrada labaad waa hijro ku saabsan in laga haajirayo beledkii xumaa beledul kufrigii laga haajirayo oo dhul hadduu xumaado waa in laga haajiraa dhul wanaagsan loo haajiraa dhulka xunna laga haajiraa laga dheeraadaa ina aladiina twafaahum almalaa'ikatu aalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi alard qaluu alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha hijradaas waxay ku saabsan tahay hijrada beledulkufriga laga haajiraye ku saabsantahy beledka gaalnimada laga haajirayo iyadoo dhulka ilaahay abuuray ayaa xumaantu saamaynaysaa daacaduna saamaynaysaa dhulkii wax wanaagsan lagu sameeyaa dhul wanaagsan buu noqonayaa dhulkii wax xun lagu sameeyaana dhul xun buu noqonayaa dhulxun ayuu noqonaya marka hijrada beled laga haajirayaa waxay noqotaa faral bishartayn laba shardi ila jirkood bay faral ku noqotaa shardiga koowaad waxa weeyaan waa inuu tamakuni waayey oo awoodi waayey shacaa'irtii diinta inuu muujisto ama waajibaadkii diinta wax ka mida inuu ku dhaqmo uu kari kari waayey walow waajib keliyaba ha ahaado wuxuu awoodi kari waayey oo loo diidayo laga mancinayo hadduu tamakuni waaye shareecada waajibaadkeedii inuu guto ama shacairtii diinta inuu muujisto ama waajibaadkii sharciga waajib ka mida inuu ku dhaqmo hadduu kari kari waayo beledka inuu ka haajiraa waajib bay ku noqonaysaa shardiga labaad hadduu raaco shardiga labaadna waa maxay waa alistitaaca alhijra waa inuu hijrada kari karo alxaafid ibnu kasiir aayaddaa suuratu suuratunisaa markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa labadaa sharti haddii la helo beledka gaalada in laga haajiraa waxay noqonaysaa waajibatun bilijmaac hadda sunno ma aha waa waajib tegista laga tego lagu dambaabayo ikhtilaaf culammadu isku khilaafsan yihiinna ma jirtee culammadoo dhan baaba isku waafaqsan labadaa shardi haddii la helo inay waajibo noqonayso culammadoo dhan baa isku waafaqsan waajibatun bilijmac wakada cayni kitaabkiisa cumdatulqaariga isaguna wuxuu soo naqlinaya ittifaaq culammadu isku waafaqsan yihin buu soo naqlinaya wahaakada alxadiis aani can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam qaal laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdasa xata yatawada abu hurayra waa saxaabi saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mida waxaanu ka mid ahaa qabiilada dows la yidhaahdo oo xagga yaman ayuu ka yimi min qabiilati dows ayuu markaa ka mid ahaa magaciisa iyo magaca aabbihi waa la ysku khilaafaa waxayse culammada muta'akhiriintu u badiyaan in cabdiraxmaan ibnu sakhri la odhan jiray waxa uu ahaa axaadiis fara badan ayuu aad iyo aad u qaybay barakadii ducada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka muuqatay dadka qaarkoodoo tawfiiqda la seejiyey oo shayddaan duufsaday waa dhaleeceeyaan abu hurayra markaasaa waxay yidhahdeen muddo yaroo kooban buu nebiga la joogaye waxan oo axaadiisa xagguu ka keenay sideese uu qaybi karaa afar sano gudaheed weliba wax ka dhiman yihiin say u dhici kartaa intaasoo axaadiisa inuu qaybo shan kun oo xadiis iyo wax ka badan waxaa loo odhanayaa ilaahay wax walba waa awoodaa nebiguna sala allahu alayh wasalam waa u duceeyey nebigana waxawa ducadiisu mustajaabay ahayd waa kii abu hurayra yidhi axaadiista qaarkood baan ilaaway markaasaa nebiga u sheegay sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu uu yidhi go'a la kala baxa markaasaan go'ii la kala baxay markaasuu isku markaa haddaba cesho sidii wax wax ku yacni qaadaya oo kale oo wax ugu jiraan dacallada isu keen afka ya nebigu markaa wuxuu ugu duceeyey xifdi maalintaa laga soo bilaabo waxba ma ilaawin buuri waa barakadii ducada nebiga sala allahu alayh wasalam been lagu sheegay abu hurayra ma jirto waxau ahaa cadli waxau ahaa saadiq waxau ahaa xaafid waa min axfadi saxaaba cidda dhaleecaynaysa wax ka sheegaysa shaydaan baa duufsaday ha layska jiro saxaabaduna waa u qireen inuu xifdi badnaa waatuu cabdullaahi bnu cumar yidhi isagoo abu hurayre la hadlaya kunta alzamanaa lirasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa aclamana bixadiisihi abu hurayrow waxaad ahayd ka nebiga noogu laazimitaanka badan oo la joogga iyo laasimitaanka uu nebiga laazimaya uu ugu badan yahay uguna aqoonta badan xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ayaad ahayd saxaabo kalena saas la eg bay ku yidhahdeen culamada qaarkood waxay sheegeen inuu soo wariyey shan kun iyo saddex boqol iyo afariyo toddobaatan xadiis waa saxaabiga xadiis saxaabada laga hayo oo laga soo wariyey saxaabiga ugu riwaayada iyo xadiiska badan weeye inta uu soo wariyey saxaabi kaloo soo wariyey lama hayo qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam laa yaqbalu allahu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawada ilaahay aqbali maayo salaadda midkiin idaa axdasa hadduu weyse jabo salaaddiisa ilaahay aqbali maayo xataa yatawadda'a ilaa uu ka weysaysto ilaa uu ka weysaysto wax salaada ilaahay ka aqbali maayo axdasa waxaa loo jeedaa wayse jabkii baa loo jeedaa oo xadaska waxaa loo qaybiyaa xadas akbar iyo xadas asghar xadaska akbarka ahi waa janaabada weeye waa wixii maydh waajibiya waxaa la yidhaha xadas akbar xadas asqarna wixii wayse keliya waajibiya ayaa la yidhaahdaa marka hadduu ruuxu wayse jabo salaadda uu tukado lagama aqbalayo ilaa uu ka weysaysto salaaduna waa cibaado sharciyo cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim waa cibaado odhaahyo iyo ficillo gaara u saaxiib ah oo lagu furfurtay allaahu akbar laguna khatimay assalaamu calaykum halkaa aan baraarujiya dadka qaarkood markay salaamad naqsanayaan salaamu calaykum bay iska yidhahdaan waana khalad maa saxat haadihi asalaa salaaddaasi ma asixin assalaamu waa in la yidhaahdaa qaar shadkay ka tagaan assalaamu calaykum ya assalaamu calaykum waxba maa tukan xaraf baa maqanoo siinkuma shadna assalaamu baa la rabaa inaad tidhaahdo siinkaa mar haddaanaad shadin waxba markaa kama jiraan waxaad tukatay assalaamu waa inaad tidhahda siinka aad shaddaa khata'aasi waa khata' shaa'ica ah. marka weysaduna xubno gaara ayaa la maydhaya waa garanaysaan waa macruuf waxaa laga qaadanayaa salaaddii mid la aqbalayo midaan la aqbalayn mid walba inay leedahay ilaahay ma aqbalayo maxaa looga jeedaa ma ay saxaysaa looga jeeda oo asixitaanay asaxaysaaba ma jirto hadday faral ahaydna ilaaba ilaa waa in lagu noqdaa farqina marka laha salaadu ma faral bay ahayd ma sunnay ahayd salaata axadikum waa isim loo idaafeeyey macrifo isim macrifo loo idaafeeyey maadaamuu yahay wuxuu noqonayaa caam aya salaa baa soo gelaysa shay kastoo salaad la yidhaahdo faral ha ahaato sunno ha ahaato fardu kifaaya ha ahaato fardu cayn ha ahaato xataa salaatuljanaaza haddaan la weysaysan asixi mayso haddaba waxaa jirta ruuxii hadduu cudurdaar leeyahay oo biyihii waayo uu ku weysaysanayey amaba u isticmaali kari waayo oo biyihii ma isticmaali karayo xaaladdaas waa sahayaa xanuun baa u diidaya markaa u qabo ama baraf daranoo markaa dhacaya u diidaya markaasuu wuxuu isleeyahay xubintuba waa ku qallalaysaa ama uu isleeyahay xanuun baa kugu siyaadaya ashyaadaasina danni haalibu sidaa ku hela ee ma aha tawahum waxay noqonaysaa waysadii way ka dhacaysaa laakiin beddelkeeda wuxuu la imanayaa tayammum geggebaysi buu la imanayaa wadaadada qaarkood boodhaysi bay yidhaahdaan yacanii ciidda ayuu ku geggebaysanayaa marka waxay noqonaysaa tahaaro beddeli ah oo weysadii ka beddelay noqonaysa labadii tahaaro midnaba haddaanu la iman oo weyse lama iman cudurdaar hadduu leeyahayna geggaba lama iman salaaduu tukadaa kama asaxayso waxaana laazima inuu ku noqdo ayaa laasim ku ah qabuulka la nafyinaya mar waxaa loo jeedaa in sixadaba la nafyinayo nafyulqabuul mar waxaa loo jeedaa nafyu sixa marna waxaa loo jeedaa nafyu sawaab sixadii la nafyin maaye sawaabkii ajarkaa la nafyinaya marka tani waa tii sixada la nafyinayey oo laga tilmaamayo inaan salaaddu asaxayn nafyulqabuulka iyadoo looga jeedo sawaabka in la nafyinayo iyo ajarsiinta waxaa ka mid a xadiiska markaa sheegaya idaa abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaatun waxaa loo jeedaa lagama sawaabinayo lagama ajar siinayo laakiin kama ansixina dib buu ugu noqonayaa muraadku ma aha alxadiiu haalis can cabdilaahi bni camr bn alcaasi wa abi hurayrata wa caaishata radia allaahu canhum ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal saddexdaas saxaabi waxaa laga soo wariyey cabdulaahi bni camr bn alcaas iyo abi hurayra iyo caaisha inay yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi weylun lilacqaabi min annaar weylun cadaab ama weylun waadi naareed lilacqaabi cidhbaha ayuu u sugnaaday min annaar weylkaasoo min annaari naarta ka mid a xadiisku wuxuu sheegayaa marka la weysaysanayo waa in ilaaba ilaa cidhbaha la maydhaa addimada inta kale in la maydho cidhbaha markaa aan saani loo maydhin oo meelo marka ay cadcaddaadaan waxay noqonaysaa arrin waciid iyo goodi iyo cadaab sababaya xadiiskana nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu alayh wasalam gooddigaasuu ku sheegay marka waxaa loogu goodiyey in lagu cadaabayo cidhbaha uu saaniga u maydhi waayo dadka qaarkood cidhbahoodu waxay yeeshaan safan bay yeeshaan waxoogaa waa dildilaacaan waxa safanka la yidhahdaa ku dhaca dee biyihii marka lagu maydhaayo waa in saani loo gaadhsiiyaa oo meel cad aynay lahayn ee haddii markaa meelihii muuqday biyihii korka ay ka maraan oo meeshiiyo sii qalan marka ay noqonayso sidaa u dilaacsan in iyadu biyuhu aynay gaadhin dee waxay noqonaysaa saani looma weysaysan weysadii ma dhammaystirnaa marka waxaa weeye inaan biyuhu wada gaadhin baa laga yaabaa cidhbaha waa in si fiican loo gaadhsiiyaa haddii cirbihii si fiican loo gaadhsiin waayo waxay noqonaysaa in markaa lagu cadaab mudanayo ayay noqonaysa ciddii ku dhacdaana arrinkaa ku dhacdaana waa taxta almashii'a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxaa laga qaadanayaa xubnaha weysada dhammaan marka la tahaaro qaadanayo in biyaha si fiican loo gaadhsiiyo waxaa laga qaadanayaa in waciid iyo goodii loogu goodiyey ciddii saan u gaadhsiin weyday waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye xubnaha qaarkood in lagala gaabiyo biyaha in si fiican loo gaadhsiiyaa inay ka mid tahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn waayo waciid khaasaa ku soo arooray weylun lilacqaabi min annaar dembi sakhiiraa ah markaa noqon maayo waa kabiiratu min alkabaa'ir waxaa laga qaadanayaa labada adil in la maydhaa haddii ay bannaan yihiin oo aan khufayn la gashanayn in la maydhaa inay waajib tahay haddii khufayn la gashan yahay oo shuruudiina dhammaystiran tahay masxibaa bannaan wakhtiyo gaar ah oo ruuxa muqiimka ahina fi lyowmi walleyla ruuxa musaafirka ahina alaaata ayaam shuruudana waa leedahay waa in tahaaro in lagu geliya marka hore alxadiiu araabic xadiiska afraad can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal ida tawada'a axadukum abi hurayra waa laqab waa laqabun bisiiqati alkunya laqab weeye laakiin siiqada uu ku soo arooray waa siiqo kunyo oo abuu fulaan iyo ummu fulaan kunyaa loo yaqaanay inay yihiin looma jeedo inan hurayre la yidhaah u aabba tahay muraadku maaha ee waxaa la soo wariyaa in nebigu sala allahu alayh wasalam arkay isagoo bisad yar uu abu hurayra sito uu dabeedna ku yidhi anta abuu hurayra hirun waa bisadda hirratun bisadda weeye tashiirkeeduna waa hurayra hiratun waa markay yani isimku mukabar yahay marka musaqar laga dhigana waa hurayra marka abu hurayra xaaladda uu mulaabiska ku yahay in ruuxa loo nisbeeyo abu fulaan la yidhaahdaa waa nooc laqabada ka mid a ah. qum ya aba turaab siduu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam oo caliy bnu abi aalib uu ku itlaaqay abuturaab faatimay isu yara cadhoodeen oo xaaskiisii ahayd ina rasuulna ahayd sala allahu aleyh wasalam dabeedna cali gurigii intuu ka yimuu masjidka iska jiibsada masjidkuna waagaa ma goglaynayne ciid buu ahaa isagoo ciiddii masjidka jiifa ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam u yimi in adeerkii caliy bnu abi aalib inantiisana uu guuriyey zawju faatima ah markaasaa nebigu ku yuhi qum ya abaturaab abaturaab marka ciiddii mulaabiska uu la ahaa ayaa loogu ilaaqay abaturaab marka abu hurayra waa laqabun bisiiqati alkunya radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal idaa tawadda'a axadukum falyajcal fii anfihi idaa tawadda'a axadukum markuu weysaysto midkiin falyajcal fii anfihi maa'an falyajcal ha ka yeelo fii anfihi sankiisa ha ka yeelo gudihiisa maa'an biyo ha ka yeelo oo biyaha sanka ha geliyo ha ku eriyo yacni sare ha ugu nuugo umma liyastansir ha iska soo daadiyo laamku waa laamulamri laamulamriguna asaalatan waa hoos dhigan yahay laakiin cataf hadduu ka hor dhaco in la reebana waa dhacdaa in hoos dhiggii loo daayana waa dhacdaa labaduba waa jaa'isoo waa laba luqo labadabana qur'aanka waa la akhriyey uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyaطawafuu bilbeyti alcatiiq hoos dhig baa quraa'da qaarkood akhriya waman istajmara kii dhagxan iskaga bi'inaya kaadida iyo saxarada oo ku istijoonaya istijmaar samaynaya falyuutir ha witriyaystoo tiro isdheer waa inuu iskaga bi'iyaa kaadida iyo saxrada waida istayqada axadukum hadduu baraarugo midkiin min nawmihi hurdadiisa ka baraarugo falyagsil yadayhi ha maydho labadiisa gacmood qabla an yudkhilahumaa intaanu gelin labada gacmood filinaa'i weelka aanu gelin alaaan saddex goor ha maydho fa ina axadakum maxaa yeelay midkiin waa bimasaabati tacliil faina axadakum midkiin laa yadrii ma garanayo ayna baatat yaduh halkeebay ku sugnaato ku bariday gacantiisu ma oga xalay gacantiisu meeshay ku sugnayd kama warqabo wa fii lafdin limuslimin lafdi waxaa ku sugnaa muslim u sugnaaday falyastanshiq ha sandaarsadoo biyaha sanka ha ku eriyo istinshaaqu waa in biyaha sare loo nuugo oo sanka lagu eriyo falyastanshiq sanka biyaha ku eriyo bimanharayhi labadiisa dul ama labada daloole sanku leeyahay biyaha ku irmi mankhar ama minkhir ama munkhur waxa weeye waa labada daloole sanka bikasrihima aw bifatxihima aw bidammihima miimka iyo khada luqo inay labaduba kor dhigan yihiin iyo inay labaduba hoos dhigan yihiin iyo inay labaduba godan yihiin wa ka majlisin iyo in ka hore kor dhigan yahay kha'duna hoos dhigan tahay afartaa luqo intuba waa jirta falyastanshiq bimanharayhi min almaa ha ku sandaarsado biyaha sanka ha ku eriyo min almaa'i xaaluu kuu ku eryayaa min almaa'i biyaha ka mid yahay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugnaa man tawada'a falyastanshiq kii weysaysta bimacnaa waxaa loo jeedaa kii doona inuu weysaystaa oo weyse bilaabaa istinshaaq ha sameeyo biyaha sanka sare ha eriyo istinshaaquna waa in sare loo jiido biyaha sanka lagu eriyo istinsaarkuna waa in laga soo daadiyo oo fiif laga yidhahdo nusakha qaarkood waxay qorayaan uma liyastansir marka waa isla macne liyantasir iyo liyastansir waa isku macne waana maaddadii oo midna waxaa laga dhigay istifcaal midna waxaa laga dhigay ifticaal ayaa laga dhigay liyansur nusakha qaar baa qoray iyaguna waa la mid idaa tawada'na loogama jeedo ficlan ba hadduu weysaystay oo weysadii ka faaruqay oo markaasuu istinshaaq ka dabageynaya muraadku maaha ee waxaa looga jeeda idaa sharca fi lwuduu hadduu weysada gudagalo oo bilaabo falyajcal fii anfihi maa'an yani ha sameeyo istinshaaqo biyaha sankaa ku eriyo dabeedna markaa uma liyastansir dabeed ha iska soo daadiyo istinshaaqa iyo istinsaarka agsarka culammadu waxay leeyihiin waa sunne laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waa waajib wujuubka ay waajib ka dhigayaanna waxay u cuskadeen saddex shay waa midda koowaadee waxay u cuskadeen fakhsiluu wujuuhakum bay gudagelaysaa bay yidhahdeenoo cumuumka aayadday ku jirtaa wejiyada la maydhayo waxaa ka mid ah in sanka gudihiisa biyaha la geliyo waa midda labaadee nebigu sala allahu alayh wasalam waa amray falyajcal fii anfihi maa'an uma liyastansir wa amrun walamru yaqtadi alwujuub amarkuna wuxuu keensanayaa waajibnimo wax ka leexiye haddaan lahayn mawdicanna wax ka leexiyo lama haya yidhahdeen waa midda saddexaadee nebigu sala allahu alayh wasalam waa daa'imay istinshaaqa iyo istinsaarkaa oo lama soo naqlinin inuu ka tegayoo wakhtiyada qaarkood biduuni istinshaaqin waistinsaar inuu weysaystay marka maadaamuu nebigu sala allahu alayh wasalam waa daba kula yimi oo daa'imay isaguna uu caddaynaayo lagu dayanayo oo uu shareecada kii bayaaminayay yahay waxay caddaynaysaa taasina waajibnimada laakiin jumhuurka culammadu sida kale ayay qabaan quwada qowlkaasi laakiin waa idin muuqdaa inuu qowl qawiya uu yahay waajibnimadu istinshaaquna waa in biyihii sanka lagu eriyo oo sare loo jiido istinsaarka ama intisaarkuna waa in laga soo daadiyo haddii qofku sooman yahay kuma xeel dheeraanayo biyaha uu sanka ku eryaayo wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima ku xeel dheerow istinshaaqa biyaha sanka aad ku eryayso inaad sooman tahay mooyaane haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraan laakiin haddii kale ku xeel dheerow masalada labaad ee xadiisku inoo sheegaya waxay tahay marka ruuxu aanu biyo ku istijoonaynin oo nijaasadii iskaga maydhaynin ee uu dhagxan iyo wax la mida isticmaalayo oo uu halkii istijada ka isticmaalayo dhagxan uu iskaga bi'inayo kaadida iyo saxarada tirada dhagxanta uu isticmaalaa waa inay noqotaa mid kala dhiman oo saddex ama shan ama toddoba waa inay noqotaa witri waa inay noqotaa tiro isku buuxda waa inay noqone tiro isdheer waa inay noqotaa saas yadaa waa inay noqotaa taasna waa amar cadadka ugu yarna waxay noqonaysaa saddex bay noqonaysaa sida xadiidkana sheegaayo marka haddaba istijmaarkii uu samaynaayo xadiidkuu nebigu ku reebay sala allahu alayh wasalam in midigta lagu istijoodo oo midigtii in lagu istijoodaa waa laynaga reebay istijadii midigta lagu istijoonayay waa laynaga reebay markaa siduu istijmaarkii u samaynayaa ilaa hadduu gacanta bidix ku qabto dhagaxii gacanta midigna xubintii ku taabto xadiis kalaa diidaya in midigta lagu taabto xubinta taranka lagu taabto xadiis kalaa diidaya hadduu bidixda ku qabtana gacantii midig buu dhagaxii ku hayaa marka istijo dhagaxi uu ku istijoonayo miyaynay noqonayn culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu samaynayaa marka uu doonaayo inuu istijoodo ama uu doonayo istijmaar inuu la yimaado dhagaxa iskaga bi'iyo dhagixii waa soo qaadaya xubinta taranka halka muqaabilka ugu ah ayuu qabanayaayoo dhagixi ku haynayaa gacanta bidixna xubintii taranka ayuu ku soo qabanayaayoo gacantaa bidix buu dhaqdhaqaajinayaa gacanta midig wuxuu ka dhigayaa kalxajar midaan iyadu dhaqdhaqaaqayna meesha iskaga sugan ka'annahu dhagax meesha iska yaalla xubinta in la marmarinayo saasoo kale laga dhigaya waxaan la miday yidhaahdeen biyaha markaad ku istijoonaysa lafteeda biyihii waa inaad markaa waxaa weeye aad dul qabataa waa inaad ku dhaqdhaqaajin gacantii midig qasabad iska soconaysoo kale waa inaad ka dhigtaayo bidixda aad kaga shaqaysiisaa si aanad midigtii ugu istijuun ya marka waxa weeye taasna culammadu saas yada abay markaa yidhaahdaan waman istajmara falyuutir waida istayqad axadukum min nawmihi falyagsil yadahu qabla an yudkhilha fi linaa markuu ruuxu hurdo ka kaco weelka waa inaanu gacmaha gelin ilaa uu gacmaha maydho waayo ma garanaayo xaggay ku sugnayd gacantiisu kama warqabo culamada qaarkood waxay yidhahaan farqi ma kala lahaa inay habeen ahayd goortaa u seexday ruuxu iyo inay maalin ahayd mar walba hadduu hurdo ka kaco waa inuu gacmaha maydhaa aanu gacmaha weelka gelin isagaan maydhin culamada qaarkoodna waxay dhahan hurdada habeenkii bay ku gaar tahay oo baatat mabiidka habeenkaa loo isticmaalaa bay calaa kulli xaal sida fiicani waa in markaa mar walba uu hurdo ka kaco inuu gacmaha maydho inay tahay inta aanu weelka gacmaha gelin waayo cillada loo yidhi waa maxay fa inna axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu hurdada maalintii markuu seexdana dee ma oga meeshay ku sugnay waxay culammada qaarkood soo naqliyaan inuu markaa nin yidhi anigu waa ogahay markaa gacantaydu meeshay ku sugnayd waa ogahay inaan gacantaydu xumaan taaban waan ka warqabaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu kacay habeenkii dambe isagoo gacanta duburta kula jira waa cuquubo isaga wax lagu tusayey ilaa isagaa ictiraad la yimi oo yidhi anigu gacantayda waa ka warqabaayo gacantaydu bele ma qabto marka dee xaaje loo qabaa inaan maydhaa meesha ma jirto waa ictiraad cala sharci dabeed waxaa lagu ciqaabay inuu baraarugayoo toosay isagoo gacantiisii duburta ku guda jirto xaaladdaa isagoo ku sugan buu kacay marka sharciga wixii lagu yidhaahdo waa inaad ictiraadine sharcigu wuxuu sheego in sidiisa loogu hoggaansamaa oo loo raaca alxadiiث alkhaamis can abi hurayrata radia allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alيyh wasalama qaal laa yabuulanna axadukum fi اlmaaءi اdaa'imi laa yabuulanna yaanu kaajin oo yaanu kaajin oo yaanu kaajin nuunu tawkiid musaqala la socda saddex goor in lagu celiyo ayay noqonaysa markaa axadukum midkiin yaanu kaajin fi lmaa'i daa'imi biyihii sugnaa ee aan soconaynin yaanu ku kaajin alladii laa yajri biyaha daa'imkee suganoo alladii kaas oo laa yajri aan soconaynin uma huwa yakhtasilu fiihi intaa dabadeed isagu waa ku maydhanaya yani intuu markaa ku kaajo ayuu ku maydhanaya marka maadaamuu ku maydhanayo yaanu marka hore ku kaajin yani mar layba waa ku maydhanaya baa laga tilmaamaya walimuslimin riwaayo muslim u waxay sheegaysaa laa yakhtasil axadukum fi lmaa'i daa'imi yaanu ku kaajin midkiin biyihii sugnaa ee aan soconayn addaa'im waxaa loo jeedaa biyaha fadhiya ee aan soconayn wa huwa junubun waalxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo yaanu biyaha ku maydhanin waa nahyi oo janaabadii yaanu kaga maydhan janaabaduna waa qofka inuu maydhi ku waajibto oo galmo daraaddeed ama biyo ka soo baxay daraaddeed maydhi ugu waajibto ayaa waxaa la yidhaha janaaba wain kuntum junuban fataharuu haddii la janaabo qabo tahaara waajibaysa marka xadiiska koowaad waxa uu tilmaamayaa biyuhu haddii ay fadhiyaan oo aynay soconayn sida balliya ay ku jiraan ama berkad ay ku jiraan ama wax la mid ah inaan lagu kaajin in lagu kaajaano waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn bay noqonaysaa waayo waa nahyi wanahyu yaqtadii taxriim waxaa markaa laga fahmayaa sifada ah addaa'imi alladii laa yajrii hadday biyuhu soconayaan inaan dhibi ku sugnayn kaadida lagu kaajo taasaa markaa laga fahmaya mafhuum mukhaalafa laga qaadanaya almaa'i daa'imi markii la yidhi waxaa la raaciyey alladii laa yajrii culammada qaarkood waxay dhaheen waa tawkiidoo waa la sii adkaynaya uun waa bayaan la sii caddaynayooo tawkiid ah waa tawkiidla sii adkaynay laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen macno cusub inay sheegaysaa fiican in lagu xambaaro oo addaa'im baa waxaa loo isticmaalaa fii luqati alcarab laba macne addaa'im bimacna raakid kuwa fadhiya aan soconayn waa la yidhaahdaa addaa'im kuwa wareegayana waa la yidhaahdaa oo daama taa'iru bimacnaa daara ayaa looga jeedaa shimbirkii baa wareegay daama waa loo isticmaalaa tadwiimu aa'ir waxaa weeye warwareeggiisaa laga tilmaamaya marka maadaama eraygu mushtarak yaho laba macno loo isticmaalo oo bimacna saakin iyo bimacna daa'ir loo isticmaalo labadaba daa'im ayaa lagu caddeeyey aladii laa yajri si looga saaro ijmaalka looga saaro loo caddeeyo ta kale waxaa dhici kartaa biyihii iyagoo meeshooda ku sugan inay dee dhaqdhaqaaqaan oo dee iskama fadhiyaane way taxarukayaanoo saakin maaha oo xarako kama madhna haddana maca daalik ma soconayaan taa lafteeda de waxaa la tilmaamayaa inayna xukunkii bedelayn mar haddayna soconayn mawdicoodun ku sugan yihiin marka uma yakhtasilu fiihi way rafcisan tahay waxaa laga tilmaamayaa uma huwa yakhtasilu fiihi uu ku maydhanayaa mar leyba marka maadaamuu ku maydhanaayo dee waa inanu iska nijaasayn dadkana ka nijaasayn xadiidkan kale wuxuu sheegayaa biyihii fadhiyey inaan janaabada lagaga maydhan biyu hadday fadhiyaan inaan janaabadii lagaga maydhan ee wax inta laga darsado meel kale lagu maydho waxaa la doonayaa tahaaradii iyo nadaafadii in lagu dadaalo ayaa la rabaa wasakhdana biyaha laga ilaaliyo taasna caafimaadkii dadka waa dhowraysaa laakiin biyuhu haddii ay fara badan yihiin oo biyaha badahoo kale ay yihiin oo biyo aad u fara badan ay yihiin noocaasoo kale hadday yihiin culammadu waxay yidhaahdeen dhibi kuma sugnaa najaasada lagu sii daynaayo biyo isbeddelaya ama takhayuraya ama wax la mida aynay markaa ahayn waliba biyaha baduhu waxay leeyihiin markaa dhanaanna waa leeyihiin oo dhanaanka qudheedu waxbay daweynayaan oo yani waxyaalihii markaa xumaa waa baabi'inayaan haddii marka ayna yarayn ay tahay markaa dee bad iska dhan oo iska fadhida najaasada yar lagu soo waxeeya waxba yeeli maysa oo iska baaba'aysa ta talaasha halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk